reer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadow yaysku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay kalwacan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa habeen khamiis ay soo gelayso taarikhdu waxay ku beegan tahay sideedda bisha november labaatan saddex qodobada barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona iyo annaga nafteenna oo dhex degan biyo hoos nala socda iyo roob nagu da-aya hadee dhibaato muxuu aha aad u weyn baa ka jirta sidoo kale degmooyinka muxuu ahaa waajid waa fatahaadiisa waad maqasheen qaar ka mida ah deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo laga deerinaya xaaladda ay ku nool yihiin dadkii uu saameyntu ku yeeshay fatahaada roobkii halkaasi ka da-ay wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa nala hadlay sidoo kale qodobada barnaamijka caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona xaaladda deegaanada jubbaland gaar ahaan gobolka gadona waa laga deeranayaa siyaasiyiinta iyo sidoo kale mas-uuliyiinta kala duwan ee gobolkaasi kasoo jeedana waxay baaq u direen dowladda federaalk soomaaliya degmooyinka webiga uu maro oo kale ayay la mid tahay afmadow ayadana aad iyo aad bay ugu fataheen dadkii barakacba maxaa la yidhaahdaa dhimasho iyo barakacba waa jira iyo hantidii laga guurahayo oo ilmaha lagala baxayo guryaha waa senatar fartaag oo ka hadlaya xaaladihii u dambeeyey gobolka gado oo deegaan doorashadiisu ay tahay sidoo kale qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona xukuumadda soomaaliya waxay sheegtay in ku dhowaad boqol kunoo qof ay saameeyeen daadadkii ugu dambeeyey ku dhuftay gobollada dalka wararkii ugu dambeeyey dagaalkii maanta ka dhacay qeybo ka mid ah sc kaatume udhexeeyey iyo somalilan kaasoo ka dhacay duleedka laascaanood ee barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa xubintii kalamaan barnaamijka qeyb ayay ka tahay sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dadkeena suugaantaasi qaybaha dambe barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan farsamadu waa salaad anigu waa maxamed ayaan lawo mar kale iyo xog waraysi ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baabaa iyo bukhlig iyo beenta iyo baraka'a iyo barya aadamiga allahay naga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobadla'aanta allahay naga nabadgesho kufrig iyo kadeedka iyo kadabla'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahay naga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusida dabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahay naga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraada iyo xumaanta allahay naga nabad nabadgesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allahaynaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allahaynaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allahaynaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqibxumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allahaynaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahay naga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahay noo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allahay noo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo darisada iyo dowladdana allahay noo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahay noo wanaajo hagaajo khalkhalka iyo khilaafka naga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatul ijaaba nooga yeel carabka yaga allow ismul acdamka ku beeg gebigebika lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeenna maalmihii u dambeeyey qeybo ka mid ah deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo soomaaliya inteeda kalaba waxaa ka dhacaya fatahaado kuwaasoo ay sameynayeen qaar ka mid ah webiyada iyo sidoo kaleetaba togaga ay biyuhu maraan si gaara ah koonfur galbeed soomaaliya degmooyinka baydhabo iyo bardaale ayaa xaalado aada u daran laga soo sheegayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi xaaji xasan oo xilligan ku sugan degmada bardaale ayaa keyna ooga waramay xaaladihii u dambeeyay ee degmadaasi bardaale iyo guud ahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waa mahadsan tahay radio culmis kolley eh, masiibada wadanka ka dhacday guud ahaan waad ka warhaysaan eh, maaha mid u gaara ah koonfur galbeed oo keliya laakiin hadee gaar ahaan waxaa noo saameeyey muxuuha daadka iyo roobabka badan ee wadanka oo dhan qaatay gaar ahaan degmooyinka hadda ugu daran ee muxuuha dhibaatada ay ka jirto waxaa kamid a ah baydhabo oo maamulkii kumeel gaarka ahaa degmooyinka dardaale oo aan hadda goobjoog ku ahay aan joogo oo fatahaad ilaa sideed maalmood roob iyo daad labadaba socdeen oo magaaladii muxuu ahaa eh, barakac oo hal guri oo labada hoola degan yahay aan jirin oo laga wada kacay iyo annaga nafteena oo dhex degan biyo hoos naga socda iyo roob nagu da-aya hadee dhibaato muxuu ahaa aada u weyn baa ka jirta sidoo kale degmooyinka muxuu ahaa waajid waad fatahaadiisu waad maqasheen buur hakabaa ka daran oo buundadii iyo biyo ka imaanayaan oo magaaladii soo galaya hadee qasax dheere sidoo kale degmooyinka eh, dinsoor eh, hadee waa garan kartaan mxuaha ceelberde eh, iyo dhulkan meel degmo fiyumo waan biyo gaarin male laakiin waa la kala daran yahay hadda meesha aan goobjoog aan ku ahay waa waa dardaale degmadii dardaale oo fatahaad looga wada guuray magaalada oo dhan magaalada banaankeeda mxua meelo taaga la raadiyo oo aan weliba shaltar iyo meel la gara aan lahayn waxaan bilownay hadda inaan mxuaha cunto loo kariyo oo la sameeyo maxaa dhihi jiray feeding center la sameeyo eh, alxamdulilah alaa kulli xaal ilahay isu yeelaa fiican laakiin war intaas kama badnaan karto waayahay baydhabo oo kale xaaladeedu waa sidee alxamdulilah baydhabo horta dee daad lama sheegahayo waa aragteen biyo intay kasoo bateen boondadii baydhabo ugu weyneed dusheeda inay biyihii marayaan waad ka warhaysaan guri aan biyo gaarina male laakiin alxamdulilah muxuu ahaa waa biyihii waxay u badan yihiin beedlabo ilan waa biyaha waa kasii degayaan eh, laakiin eh, muxuu ahaa eh, biyaha dee ka imaanaya maaha magaalada roobda ay kale maaha waxay ka imaanayaan tuulooyinka iyo agagaalka magaalada ay ka imaanayaan ah, biyaha socdaa soo galay magaaladii oo cid walba saameysay alxamdulilah muxuu ahaa waxaan leenahay meel aan aan dhibaatadan taababar male gobolada idil baasaasa degmooyinka eh, gobolkuna ama statekana waa saas oo degmo walba muxuaha dhibaatadaasa ka jirta waaya maxaa khasaare nafeed oo aad ogaateen ka wasaarad ahaan bayda horta sana maqlayno muxuu ahaa adig taan ku sheegay degmada bedel aan joogo hadda waan maduba ku sugannahay anigii wafdi balaaran wada socno eh, inta anagoo joogno oo hawlo kale ku jirno dib wax wadnaa roobkan iyo daadkan ay nagu yimaadeen laakiin baydhabo waa ka warhaynayo waxaa ka dhacaya ilaa iyo dhowr iyo labaatan muxuuha la sheegayo dhimasho ah hadee lama sheegayo xoolo iyo inta ku baaba'day lama sheegaayo degmooyinka kalena waa laga soo cabanayaayo intaasaa la sheegayaa daldaale hadda dhimashadu muxuu ahaa ilaa ah, qof miya mase labo laba qof baa la sheegay ku dhimatay laakiin alxamdulilah dadkii waa ka kaceen magaaladiiyo markay guryihii biyo usoo galeen taagagaasaa la tagay oo magaalada buseeda ah waxaa keliya hadda haya waa biyaha noo naga yaraada iyo anagoo ka baqayna mxo cuduro iyo dhibaata inay ka dhacdo iyo thaniyan cunto la-aan cunto oo ugu muhiimsano haddee dukaamadii iyo wixii cunto la hayay iyo guryihii wixii ku jiray biyaa qaaday marka gurmadka muxuu ahaa aan weyn loo baahanya dadkii hade hadee afar iyo labaatan ama sideed iyo labaatan ka badan hadee dadkaaja ku joogi kara ma leh wax la cuna muxuu lama hayo jidkii waa xiran yahay marka in diyaarado waxaa alxamdulilah ku fiicannahay garoonka diyaarada hadda noo fiican oo lagu soo degi karaa eh, hadee waxaan codsanaynaa oo aan ka codsanay muxuuha maamulka dawladda eh, federaalka iyo ta goboleedkaba si degdega in loo soo gaaro degmadan waayaha eh, ilaa hadda ma jiraa marka samafal idin soo gaaray si dadkaasi loo samata bixiyo xaaladaada ku jira ama mar hadda wax noo yimid oo hadda meel noo ah, yimid male laakiin magaalada awalba waxaa deganaa hay-ado badan oo caalamiya oo ilaa sideed hay-adooda intaasaan wada shaqeyna hadda waxay hayaan oo emergency ayuu hayaan in loo qaybay dadkan la gaarsiiyo feeding centerkaas caafimaad ahaan in meelahaas ay wax ka qabtaan hay-adihiina wayna garab taagan yihiin magaalado idila dadkeedii ayaga isu durmanaya oo iscaawinaya alxamdulilah marka laakiin weli wax diyaarado noo yimid male waaya dowladoo kale marka mala hadasheenoo ma u dirteen gargaar iyo xaaladaha aad ku sugan tihiin oo kale aada iyo aad aad iyo aad dowlada federaalka hay adda sodma eh, anaguba waxaan leenahay wasaarad mxua gaar u ah gargaarka humanitarianka muxuu ahaa iyo guddi oo aniguba kamid ahay oo heer goboleeda oo la sameeyey oo fatahaadan ku saabsan intaasna waan la xidhiirnaa Eh, kullay cid walba way gaartay roblemka meeshaan ka jirayo waa lala socdaa iyaguna intaas waxay qalqaalinayaan gurmad iyo iyo khayradhanaan lagu jiraa mane cid u kala hartay male waaya kormeerkiina marka berdaal oo keliya miyuu ku ekaan doonaa mise waxaad tegi doontaa deegaanada kale xaalada ay ka jirto wallahi hadda xaaladan kusugannaha dee socodkiibaaba iska yar hadda maadaama anagoo joogno dardaalo uu roobkuna daalka nagu yimaadana intaan joognaa laakiin qorshaha iyagoo marka ugu horeysa ee aan muxuu aan helno oo muxuu ahaa gaadiid aan ku baxno amase diyaarada aan helno in aan degmooyinkii kala duwan lagu qasab eh, meel walba oo ka kamida koonfur galbeed oo ay dhibaatada ay ka jirto in inaanu tagno de waajibna taaran waayo waa hade baaq iyagu intaasaan samaynaynay maalin walbaannu ku celcelinaa baaq iyagu guud ahaan wuxuu yahay horta ilaahay hanaga qaado ilahay qaadi kara dhibaatada dhibaatadan loo wada suban yahay waddanka dan waa ognahay dawladeena federaalka iyo goboleedkaba isaalkooduna waa garan karnaa iyaguna waxay la harayaan male adaga hadda ka wakiil oo jooga demada dardaale hade waxaan hore u codsanayba in la soo gaaro gargaarkiaas aan ku sii celinaynaa waxaanu rajaynaynaa biidn illah inaynu soo gaarto dhawaan waan ognahay duruufaha ka jira wadanka meelan soo maran lahayn eeraboorkan dardaalo o aan joogo oo maanta muxuu ahaa meel oo aan roob gaarin oo meel taaga ku yaalaan rajadaasaan ka leenahay inay wax noo yimaadaan waa meel lagu soo degi karo waxaan u baqayaa guud ahaan ummadda inay isgargaarto in ummaddu muxuu ahaa haddaba waxaan ku noolnahay nahay ummadda isgargaarkeeda iyo cid walbaa waxay inay mxuaha caawinaan dadii kale soomaaliya oo idlan u baqayaa mxuaha umada degan koonfur galbeed sii daran hade in mxuaha waxaan rajaynayaa in cid walba ay ka qayb qaadato dadaalkan thaniyan communitiga soomaaliyeed ama gaar ahaan reer koonfur galbeed ee degan mxua wadamada dibada ah sida yurub iyo america iyo canada waxaan ka rajaynayaa inayna soo gaaraan ay gurmad waxay heli karaan guddiyaan samaynay oo fatahaada ku saabsan oo guddiyadaas waxay ka jiraan stateka oo heer goboleeda iyo degmadana waa ka samaynay guddi guddigaasaa lala soo xiriiraya wixii dhaqaale la heli karo ayaa loo soo diraya insha allah hadda waxaan ka rajaynayaa inay gurmad ay nala soo gaaraan ilaah idinkiisa kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi xaaji xasan oo ka warramay xaaladihii u dambeeyey koonfur galbeed soomaaliya gacangacan geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran dhinaca kale xaalada gobolka gedo ayaa laga deerinayaa iyadoona marmarka dambeysa webiga jub uu fatahaad ku sameynayo deegaan hor leh senator cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo ka mid ah senatarada laga soo doorto deegaanada jubbaland si gaara ah deegaan doorashadiisa gobolka gadow caawa shir jireed ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay xaaladihii u dambeeyay isagoona baaq u diray dowladda federaalk soomaaliya in deg deg loogu gurmudo dadka halkaasi ku dhaqan sidaad la socotaan waxaa bishii oktoobar dhammaadkeedii ilaa iminka si toos uga da-ayo dhulyowga ay soomaalida degan tahay guud ahaan roob wato daadad aada u badan oo xoog leh roobabkaas iyo daadadkaas oo ay sababtay elino ama duufaanta la yidhahdaa elino ayaa dalka soomaaliya guud ahaan saameeyey gaar ahaan dhulka jamhuuriyadda laga soo bilaabo waqooyi ilaa koonfur uu camamay roobkaas iyo daadadkaas roobabkaas iyo daadadkaas oo sababay fatahaadyo geestayna khasaarooyin naf iyo maal leh iyo barakac aada u baahsan ayaa waxaan rabay inaan iftiimiyo dhibaatada baahsan ee ay sababeen fatahaddaas iyo daadadkaas gaar ahaan dhulka jubbaland sidaad og tihiin jubbaland waxaa maro labada webi ee daawo iyo webiga jubba ama ganaane hadba sida loo yaqaano haddaan ka bilaabo degmada doolow oo ah meesha ay ka bilaabatay jubbaland ayna ka soo bilowdaan webiyada aan hadda sheegahayo ee jubba iyo daawo isku daraha meesha la iskaga soo dhacaan waxaa si baahsan ugu fatahay degmada doolow labadii webi kuwaas oo geystay khasaarooyin aad u ballaaran dadkii magaalada iyo xeryihii barakacyaasha doolow magaaladaas inteeda badan waxaa buuxdhaafiyey biyihii labada webi marka waxay ku sugan tahay degmada doolow oo dhinacaana webiga jubba ka soo galahayo dhinacaana webiga daawo kaga imaanahayo waad garan kartaan marka magaaladii oo dhan biya qariyey oo aada u buux dhaafiyey marka dadkii way taataagan yihiin ayagoo gacmaha iyo lugaha iyo ku wato maxaa la yihahda madaxa ku wato waxalla waxay qaadi kareen magaalada inteeda kale iyo baqaaradeedii iyo maxaa la yihahdaa deegaanadeediina waa laga baxay degmada luuq si aad la socotaan degmada luuq waxaa ku meegaarsan webiga jubba oo ka mara dhinac walbo saas buu u hareersan yahay webiga luuq degmada luuq hal iridoo laga galay leedahay inta kale webigiba yaa ku hareersan luuq waxaa dhinac walba uga yimid ama ku fatahay magaaladii oo dhan qaryeyna marka laga reebo in yar oo dhinaca kurmaanka muxuu ah kureedka ah wax yaroo taag oo kureedka la yidhahdo magaalada geeskeeda ah marka laga reebo magaalada inteedii kale biyihii baa qariyey oo ku fadhiyo uu webiga labada dhinac iskaga keenay meeshaasna khasaaraha iyo dhibaatada ka jirto waad dareemi kartaan buundadii luuq ee isku xidhaysay isku socodka gobolka gado muddo usbuuc ah waxaa ka kormaray biyihii oo lama arkin barteedii iyo muuqeedii waxay ku sugan tahay ilaa hadda lama ogo inay go'day iyo inayna go'in muddo usbuuca ah iyadana lagama warqabo buundadii luuq iyo waxay ku sugan tahay aad buu u ballaaran yahay hadday noqon lahayd dhimasho iyo barakac aad u ballaaran intaba waa jiraan mana la soo koobi karo iyada iyo tuulooyinka ku hareeraysan ee webiga jiinkiisa laba dhinac ka marahayo hadday noqon lahayd hanti suuq dukaan iyo wax la mid ah midna fara laguma hayo oo mar horaa laga soo dhex baxay degmada buurdhuubo oo ah degmada saddexaad ee uu maro webiga jubba degmada buurdhuuba gebi ahaan waxaa qariyey fatahaaddii biyaha iyo daadadkii ku soo rogmaday dadkii waxay isugu tageen soonaha eraboorka meel la yidhaahdo oo yara taag ahaan ama dalcaad saaran bay ummadii o dhan iskugu tagtay magaaladii iyo hantidii taallay iyo dukaamadeedii iyo qarashkii yaallay iyo wixii yaallo o dhanna waa laga soo tegey buurdhubo khasaare naf iyo maal ahba waa jiraan buundadii buurdhubo sidaan u sheegay buundadii luuqo kaleto iyana waxaa qariyey webigii lamana ogo inay go'day iyo in kaleto muddo usbuuca ah ayadan lama arkin waa halbowlayaashii isu socodka bulshada soomaaliyeed labadii buundo oo midda luuq iyo midda buur dhuuba ilaa hadda gacanta looma hayo degmada baardheere oo ah degmada afraad ee uu marweyga jubba sidaa si la eg baardheere labadii gediba waxaa ka dhacay fatahaad aad u ballaaran oo geystay khasaaro naf iyo maal intaba leh khasaarahaasoo aada u baahsan oo naf iyo maal iyo hantiba iskugu jiro iyana baardheere ayuu ka dhacay siaad la socotaan webiga baadheere degmada baadheere labada gedi baa dadku uu kala degan yahay dhinacan gediga soke la yidhaahdo ama soo xiga dhinaca wadada ceelwaq iyo maarta maxaa laha garbaharey aado muddo usbuuc iyo wax la jiro ah go'doon bay ku jirtaa buundadii baadheere sidii buundadii luuq iyo buundadii maxaa la yidhaahdaa buurdhoobo kaleeto iyadana waxaa ka dulmaray biyihii saaad la socotaan ama ad ku arkayseen baraha bulshada saakeyto waxaa la tegey biyihii ama way kala maroortay way kala qaloocatay oo dhinac dhan bay u maroortay iyadoo ay sababayso daadka faraha badan ee meesha marhayo iyo geedaha uu daadkaas wato haddii uu sii socdana lagaba yaaba inay goodo bundada baadheer sidaas si la eg haddaan sheegay gobolka gedo webiga jubba wuxuu maraa dhulka jubbaland oo dhan sida degmada saakow degmada bu'aale oo magaalo madaxda gobolka jubbada dhexe ah degmada jilib kamsuumo iyo jamaame oo iyaguna gacanta khawaarijta ku jirto inta hadda idiin sheegay gacanta khawaarijta ku jirtaa marka fatahaadooda fatahaad way dhaaftay laakiin cid u hadlayso oo ka soo warramayso oo la xidhiiri karna ma lahan sidaan doolo ula xidhiirayno oo buurdhuwe iyo baardheer iyo luuq aan ula xidhiirayno ayagu degmooyinka hadda aan sheegay saa koo buaalo jilib kamsuumo iyo jamaame intaba meel laga xidhiiray iyo dad lala xidhiiray ma lahan oo khawaarijta gacanta ku hayo ayadoo fatahaadaas ay jirto baa waxaa usii dheer nimankii arxandarayaasha ahaa oo meesha joogo ayaguna aada iyo aad bay u dhiban yihiin fatahadiina aada bay u samaysay saas si laeg webiga jubba meesha la yidhahdo goobweyn oo ah meesha uu ku dhammaado webiga jubba iyadana waxaa ka jirta fatahaad aada u ballaaran oo biyihii o dhan baa iskugu tagahayo iyaduna dhibaato iyo barakac xoog leh ayadaa ka jirta sidaas si la eg dhulka jubbaland waxaa jira dhulyow kale oo uusan marin webiga uusan marin webiga jubbaland iyaguna daadadka iyo fatahaadda iyo khasaaraha waa ka jiraan oo intaas in leeg ayay qabaan sida degmada baled xaawo degmada garbaharey oo ah magala baxda gobolka gado oo aad og tihiinoo marka ugu horraysta ahayd lagu dhintay oo saddex nin ee habeenka ugu horreybay ay ku dhinteen khasaaraha marka dhimashada iyo dhaawaca iyo dhimashada iyo maxaa la idhahdaa barakaca iyo iyo muxuu ahaa tukaamada iyo laga guurahayo oo magaalooyinka laga wada qaxaya way qabaan sida degmada baled xaawo garbaharey ceel waaq ceel cadde dhoobley afmadow degmada afmadow saad la socotaan waxaa ku furan laagti weyneed oo aad wada taqaanaan oo ka imaanaysay waqooyi bari baa ku fatahayso waxay la mid tahay degmada afmadow degmooyinka webigu u maro oo kale ayay la mid tahay afmadow ayadana aad iyo aad bay ugu fataheen dadkii barakacba maxaa la yidhaahdaa iyo dhimasho iyo dhimasho iyo iyo barakacba waa jira iyo hantidii laga guurayo oo ilmaha lagala baxayo guryaha kaas wuxuu ahaa senator cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo ka waramayay xaaladihii u dambeeyey gobolka gedo isagoona baaq u diray dowladda federaalk ee soomaaliya oo ku aadan sidii loogu gurman lahaa dadka halkaasi ku dhibaataysan dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku ra-iisul wasaar ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac ayaa sheegay in xaaladihii u dambeeyay ee dalka gaar ahaan roobabkii iyo webiyadii ku fatahmay qeybo kamid ah gobolada dalka soomaaliya uu saameyn uu ku yeeshay inta badan gobolada dalka soomaaliya gaar ahaan boqol kun oo qof oo ku noolaa soomaaliya inteeda kale waxuuna sheegay in dowladdu ay diyaar u tahay sidii lagu gurman lahaa dadkaas islamarkaana laga warqabi lahaa xaalad walba ay ku sugan yihiin kahortaga masiibada iyo gurmadka dadka loo fidinayo waxaa waajib inagu inaynu si wada jira ah uga wada shaqayno arrinta soomaaliyay toosoo toosoo isku tiirsada oo hadba kiina taag daran taageera weligiin maanta halkii bay taaganta maanta oo taariikhdu ay tahay siddeeddii bisha novembar laba kun labaatan iyo waxay sheegaysaa in ugu yaraan siddeed boqol lixdan iyo afar kun oo qof oo muwaadiniin oo soomaaliyeed ay saamaysay daaradkan flash fludska la yidhaahdo ee ka soo rogmanaya deegaanada etoobiya waxay warbixintu kaloo sheegaysaa inay bara kaceen ugu yaraan saddex boqol iyo sagaal iyo toban kun oo muwaadin oo soomaaliyeed oo ay ka bara kaceen guryihii barihii iyo deegaanadii ay nabadda ku joogeen kana shaqaysanayeen laga soo bilaabo ilaa iyo deegaanada gedo baardheere luuq buurdhuubo doolow degaanada ceel ceelwaaq degaanadaasoo dhan ilaa iyo jubbooyinka afmadow dhoobley waajid meesha la yidhaahdo jamaame qansax dheere buurxakaba berdaale meelahaasoo dhan aad bay u saamaynaysaa ilaa magaaladii baydhabo intaasi waxaa ku soo xiga iyana webiga la yidhaahdo webi shabeelle iyo degaanada uu dhex marana iyana halis ba'an baa soo food saaraysa waxaa halis ku jira oo ayaamaha soo socda loo yaabaa magaalooyinka ay ka mid yihiin beledweyn jawhar iyo dhammaan intaa webigu uu maro waxaan rabaa marka u horraysa inaynu isla ogaanno tallaabada ugu wanaagsan ee la qaban karaa markay noqoto xagga masiibada waa in laga hor tago mar haddii xogta la hayo aad baan uga mahad celinayaa hay-adda sodma sida ay telefoonnada qof qof soomaaliya oo telefoon garaaca oo aan maqlayn ha layska ilaaliyo waxyeelladaa ah oo dadka aan loo degayn ma jirto sida ay dadka warkaa uga dhergiyeen waxaase soo noqnoqonaysa dadkii soomaaliyeed iyagoo warkii qaba in duruufaha adag ay ku jiraan aanay u saamixin inay guuraan oo ay ka fogaadaan deegaanada halistu ay soo food saarayso amaba aanay haysan tasiilaadka ay ku guuri lahaayeen waa halka ay ahmiyaddeedu markaa aada u weynaanayso in ay warka ka maqlaan mas-uuliyiinta kala duwan ee soomaaliyeed sida xildhibaanada oo deegaanada ka soo jeeda aad iyo aadna waan uga mahad celinaya xildhibaanada siday isu xilqaameen nama ay odhan diyaarada nasaaro dadkii aanu dul tagno ee waxayna yidhaahdeen dadkii u adeega oo wax u qabta doonyaha halkaa ah, gawaadhidaa saaran hadda waa ilaa shan dooniyood waxaanu rabnaa in loo kala diro deegaanada sida ay u kala halis badan yihiin sida baar dheere iyo dolow oo kale waxaanu doonyegeynay Eh, inagoo hay-adaha isticmaalayna iyo iyo iyo iyo dalyowga kala duwan ee caawiya dowladda iyo dadka soomaaliyeed magaalada luuq doonnidii la geeyey sida ay wax u tartay dadka ma malayn kartid ee dadka loo soo badbaadiyey waa doonyaha yaryare aad ku arkaysaan liido iyo lagu kalluumaysto waxaa la rabaa in boqolaal dooniya dadkii la gaadhsiiyo si ay u badbaa u badbaadaan waxaan intaa raacinayaa ka sokow ka hortagga iyo wacyigelinta waxqabad baa loo baahan yahay dadka marka duunyaha loo diro hadda magaalada baar dheero oo kale laba dhinac bay u kala gooday galbeedka iyo bariga deegaanada qaar baan ilaa doonni wax loogu geeyo cunto aanay dadku meel ay ka adeegtaan baanay haysan marka abaartani waxay sintay ninkii wax iibsan kareeyey iyo kii aan wax iibsan karayn ayay sintay oo isku si in loogu gurmado loogu baahan yahay gurmadka waxaa ka mid a ah ay dadku u baahan yihiin doonyo waxaa ka mida cunto qalalan oo aan u baahnayn in la kariyo waxaa ka mida mara kaneeco iyo teendhooyin dadka marka la geeyo meel ay ku samata baxan waxaa ka mida transport iyo logistickska arrintaa lagu fulin lahaa waxaan rabaa markaa halkan tasiilaadka kale iyo arrimuhu say u kala baxbaxayaan in badan baad ka maqashaan hay-adda sodmee inaan kala hadlo dhowr qolo horta qolada aan la hadlaya waxaa weeye maalqabeennada soomaaliyeed ee ka shaqaysta sectorkan aviationka iyo duulimaadka maantaoo kale waa maalintii aad laydinku baahnaa qof walba oo soomaaliyeed oo sectorka diyaaradaha ku jira waa inuu ogaado xilligani waa xilligii uu if iyo aakhiraba u shaqaysan lahaa waa inuu ogaado xilligan oo kale in sida keliya ee dadkii lagu gaadhsiin karaa gurmadku ay tahay in diyaarada la helo helikobtaro iyo noocyada kala duwan hadba garoonku sida uu yahay iyo duruuftiisay ku xidhan tahay qoladaa horta si toosaan ula hadlaynaa waana shiri doonnaa in arrintaa ay ku sii tala galaan oo samafal fara badan iyo gurmad ay niyadda sii geliyeen qolada labaad ee aannu hadda lana kulannay wax badanna ka sugaynaa waa baacmashtariga soomaaliyeed oo mar walba iyagoo heegan ugu jira gurmadka ummaddooda aad iyo aad baa iyagana looga dhursugayaa inay heer walbay joogaan gobol iyo degmo iyo heer eh, magaalo madaxba ay ummadooda u gurmadaan waxaanu kaloo halkan si toosa ah ugala hadlaynaa bulshada soomaaliyeed ee sharfan ee ku dhaqan dalka debaddiisa ee qurba joogta ah, oo kharashaadka ay dalka u soo diraan iyagu hooyooyinka iyo aabbayaasha soomaaliyeed ee ubadka ku korsanaya meelaha kharashaadka ay dalka u soo diraan wuu ka badan yahay kharashaadka beesha caalamka o dhan inaga soo gala iyaga oo aanu ognahay culaysyada saaran iyo baahiyaha ay mar walba daboolaan haddana waxaanu mar kale ka dalbanaynaa inay dadkooda soomaaliyeed u gurmadaan oo soomaalinimo aynu isugu gurmadno oo meel walba oo joogtaan minnesota melbourne london sweden jidda afrika iyo zambiya iyo south africa meel walba aad joogtaan intaad israadsataan oo aad masaajidada iyo meelaha aad ku kulmaysaan isugu timaadaan dadkiinnii si aad u caawin lahaydeen inaad wax ka qabataan baa la doonaya innagana haddaynu nahay xukuumaddii iyo sharci dejintii iyo howlwadannadii dowladda federaalk soomaaliyeed iyo dowladaha xubinta ka ah iyo cid walba awoodule inay gacan ka geysato ka hortagga masiibada iyo gurmadka dadka loo fidinayo waxaa waajib inagu ah inaynu si wada jira ah uga wada shaqayno arrintaa oo aynu tamarteenna iyo awooddeenna isugayno sidii ay suugaantii soomaaliyeed u odhan jirtay soomaaliyay toosoo toosoo isku tiirsada oo hadba kiina taag daran taageera weligiin maanta halkii bay taagantah gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay

addoonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markana ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaa la yidhi eh. qiyaamaha hortiis dunida waa laysqaxinayaae eh. israa'iil dadkay qalatay waa looga qaandhebi war qiyaamaha hortiis adduun waa laysqaxinayaae eh. khawaariij dadkay qalatay waa looga qaandhabiqiyaamaha hortii adduun waa la isqirxinayaae eh. dad qabyaanadii waa shan qabiil looga taag heline eh. qudhahay jireen hadhow waa loo qabsanaya war waxaa la yidhi qiyaamaha hortiis adduun waa la isqixinayaa eh. qabqab dhaafabay laba qabiil qaran ku weyda qalbiyeesha soomaaliya waa qaribanteen war weli kee leedhay qab qabweyn iyo nimanubaa qabiil haisqandoofe haisqaderiyaane war kalamaana waxaa la yidhi adduunyadan quruumaha jirtoo weliba gaadhay qisa durugsan bay leedihii qodobo waaweyne sooyaalka qoranaya intaan qalinku soo koobin waa quruurux ciidiyo ka badan qaasha geedahae qarbudkii fircown iyo nabruud qaladyaduu geystay iyo qoomka reer cad intuu qolo ka yoolyoolshay khatar iyo habheb iyo intuu qoon halligay eebbe qarjajabada raadkeeda iyo qulubka shiidaadda ilaaqooda haabiil galay qabaxdu sii taale haddayse qiimo leedahay ibliis kama quraacdeene qasri kuma dhex yeesheen ninkii eebba qaadacay baabuur qafilan kuma socdeen gaal qadiin luhuye maraakiibta quustiyo warshada qalab ma haysteene diyaarada qumaati u kacaa qori ma saarteene xoogna kuma qafaasheen islaam qiray ilaaheeye halka qalad ku yaal fitnadu weli ka qiiqayso qalbigii fakere iyo ninkii dhab u qulaaseeya in qiyaas ku filan buu indhaha qalax ku siiya waar walla weynay haddaan gono qiyaamaha waa laydin qabsanaya warwaaqda waxaa kaloo la yidhi daxiyaay qamaanshaay qarankiiyo siyaasada labadaba qaloocshaay ruuxii ku dhawuhra qur'aan ma fideeyaay qoloqolo ninkii doonaya kuma qadeenaysa weli kala leelay qalbi guran miyaa miyaa qosol eh. lagu godlaa war been lagu quraacdana wallan lagu qadaynayn waa la war waxaa kaloo la yidhi eh. adduunyada wax qaaliya naftaa qiimo ugu weyne eh. qof qofkii dilaa lala masliyey qoom inuu rogaye idinkuna islaam qaalisaad qalad u laysaane abaaraha isku maqoonsadaan qoysas wadayaalle marka qaadiroob hooriyey kibir ka qaadaane markuu qayoodaba horaa dhiiggu ka qubtaaye hadba laba qabiil bay xabadi ka dhex dhan markuu qaboobaba dhan baa qax ka baxayaaye meeshii qallalan uu miyuhu waa ka qaxayaaye tahay wax magaala qabataa halkii ciidda u qaboowe waa dhul aan qodmayn oo haddana qarafya buuraae khayraad badan ma laha meeshan aad ku qablamaysaane qodax iyo xajiin xajiinbaa dad yahow quraca ah hoos yaalle cadow aan qarsoonayn daduu wada qisaasaayo oo qabyaalad isku sii dilaa waa wax qaab darane dhulku waa idin qaadaa haddaad igu qalxaysaane haddaad qoor iyo xero leedihiin qayrku wada daaqa arya gorgorow ma waxaad leedahay haddaad qoor iyo xero leedihiin qayrku wada daaqe war kalemaanay war ma haysiine eh. qabyaalada iyo qaladkeeda iyo waxaan iskula meeraysanayna adduunyadu nooma taqaane eh. soomaaliyi soomaaliyay u tahay eh. haddana waa ka gudbeenoo adduunkay wax la qaybsatay soomaalidu inaga unba iskala qolayna hadda taasi waa tafaacan naga reebtay warka iga dhexgeline maraykanka waxaa barasaab loo doortay gabar soomaaliyeed oo naadiye maxamed la yidhaahdo hayay war ma maraykankii dhammaa war ayagaa doorta waana xukumaysaa ina dhegayso adiga mid kalena waa ka horraysooo la yidhaahdo deeqa dhalac kongarayskana hadda waa ogtihiin siddeed sana inay hogaaminaysa ilxaan cumar shacabna siday xilka uga tuurtay waad ogeydeen oo hadda waxaa la maxkamadeeye irimaylihaana war way xiraysaa hadday rabtay warkan naga suge marka dadkiinnaan qurca hoostiisa isku dilaya ordoo isdaayo adduunka wax la qaybsada waa intaanu hawdgeel ku raacinaa dadkii tegay oo tallaabsaday oo hadda waaqlowma tahriibi rabtaa aryaadhaha soomaalida qurbajoogta kuwii wax bartay dad fiicanoo adduunyada wax la qabsaday naqdeen qaarnahee noloshiyayba ka dhaceenaa la yidhi mugaasaya koo xiirxiiran oo laabtoobya wataw qajaclabiya ku sitay soomaaliya madax ka naqaha hayaan hadde qurba joogtu kuwa xunxay noogu soo diraan walba kuwa xoogay ee cayntamay noo soo diraan war waxay ogyihiin soomaaliya dadka jooga dad nolosha ka dhacay oo waxba garan oo dantooda fahmayn inay yihiin marka dadka ambilaashka isku dilaya mid nolosha ka dhaca inuu xukumo maxaad ku diide war kurburookurburoodanka marshuuleen weliba siinarafaday dhulka qoda hoos u dhaadhaca aynu dheregne armadeyow adigana kurbadanaan kugu nacay war cabdullawmaday waa war mooge shaqaduu ku hayaahe deegaanka milxodad dhulka qodanayey oo dahab iyo macdan ka baarayey ayaa isku dilayaa layidhi laakiin waxaan la yaabanahay labada dhinacoo isdishay dhinac ka miduhu waa oromo marka dad dhulkoodii oromo qodanayso dahabkoodii la baxayso oo iyagu isku mashquulsan balka ka warrama bislow adiga naftirkaaga warmooge oromo dahab qodasha ku ekaa maysee badiyay u soo socota oo haddaanayba maraakiib soo wadataa warnamiyow lanko boqor oho jaayir oho dadka hanuun dhiba jari ya dadki isdhibaay walaalisanka dacwoodeen yidhaahdeen walaalay walaalka eedan inkata'diyohay ee noola hadal markaasaa walaalyaaan weerdi oo boqorkahaay usuwa firisaka dareero kooy markaasa mayba ertay kama iya erti usiin jibaabay lima usina socdi iyaana socti dadkii hadda'woodi markii yaabeen hama eraan hadalankion hakinka da'wooni ma lahadalne basee walanwad walaalay markaasa ma ertay annana soo aaladi yin jibaabi maynaka soo aaladay dadkuu maysidan weeli walaagiyo suubiyan annanka suubiya diyaari waana dhammaatiyaarti warmadayow dadku madhaakmay fahmine eh. madaxweynaha kuuriyada waqooyi kum jom uni mm, mm. eh. walaashii qof ku dacwayn karaa ma jiro urbow madaxweynaha kuuriya walaashii eh. xataa cidlahaasaawa kadhaa ma jidho warkalamaanay war ma haysiine maanta maxkamadda raxfaanka waxaa la hor keenay qaar ka mida ah musuqa lagu eedeeyo xukunkii hore raxfaanka ka qaatay iyo qaar xeel ilaalintu wixii lagu xukumay raxfaan qaadatay hadda wixii ka soo baxay waa la ogaa doonaa war korneel koofio dadka maxkamadda laga waxay ka mid oo nairobi ka hadlay wuxuu yidhi kabaa'ira yaryar ee dhacaya haddii laga hadli waayo kabaa'iraa dhacaysa war kalmaanay war ma haysaaniine eh. laba maleeshiyaoo ka kala jeeda snm iyo ssc ayaa waxay ku dagaalameen deegaanka burdharkayn oo ka tirsan gobolka sool naw war bashiiro maxaa kaa galay barxaddii garowaad moodday war barxadda garowe shalatii ka dhacday waa la yaabae barxadda anigaa jiifay dhabarkayga fiirsha ayaa ka dhacdaye suldaan wixii dhacay ka hadlana wuxuu yidhi gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya xildhibaan sacdiyo in la yidhaahdo garowe ma imaan karto wiil yar oo xabagta caban ciidankii puntland iyo buruufyadii madaxtooyadu ay soo dhoweeyaan wax la aqbali karo maahan waana nasiib darro ku dhacday puntland madaxweyne duniyaana ka dembeeyey war dad badan oo arrinkii dhacay ka hadlay waxay dhaheen wiil ummadda dhan ka aflagaadeeyey yuutub oo aan dad dhaafin oo aan madax dhaafin oo aan qabiil dhaafin nin xil raadinayahay inuu qarash iyo ciidan iyo wax walba iskugu daro si dadka ka soo horjeeda uu u caayo wax la aqbali karo maahan dhaqankaas madaxdii ku sifowdana in layska qabtay mudanta tahay aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi ow haddaad taalaadii toosiise eh. tawfiiq laa waayo xayteere eh. haddaad taalaadii toosiise eh. tawfiiq laa waayo xayteere gurmada

iyo waayeel duqooba dagan lagaga wada daadsan gobolada dihaarka awye madaryeelanaata dadkeennii miigaa jiray haddii banku daaro abaar huduqeeyeen inagoon dar'eebahay duudsiyayn abaalkii u gurmada dadkeen dib ayaan wax loo dhigan intaan dunida joognaa la istaadaheeya deegaankiyo dadkoo idil inuu daayi fareesh furo u gurmada dadkeenna dhaqaalaha dalkeena dunyada lafdhabaare xoolaheenan dabargoay yana cididanay tiriirsamihii cawlkiiyo dambasamaha jiilaal dayraha la waayiya daydadaan daruurayn dabaylaha xagaasida damqashadu halkay taal degaankeenni weeye haddii maalku dabar go'o inaan laga dambaynayn miyaan cidi dareemayn ah dadweynoo ma og tihiin abaar dalan baa jirto dad iyo duunyaba hesho waagii dabadheer ka xune dib ayaan wax loo dhigan weeyo dembi dhaafa weeye isuwada damqada oo istiqbaarta daa'ima انت دائما dadweynaba isku duubni iyo talo dadaalkoon midayniyo inta guud ilaasho gurmada dadkeenno dalandaliya maatala dayaruhu liitoy abaaruhu duqeeye dadweynaba isku duubni iyo hayniyo danta guud iyo lacagta daydinbaa ku siiye wixii kaama raacde akhira u meeldayo dukaamada camiraan iyo bakhaarada dafta dacraha dhisayse daruuraha higsada dolarka iyo lacagta daydinbaa ku siiye wixii kaama raacde akhirahu meel dadkeena gurmada ugurmada dadkeena ugurmada dadkeena